sii kala duwan oo qaar ka daahir oo dhan ma kala jecla waa wada jarayaan qaar ka daahirka qayb ka midahay jari karaan ee daahir ma wada jari karaan xataa toddobadiia sii kala duwan fa toddobadii waxaa ka a ah, maa xaraf laa yaktasu aan gaar ku ahayn bidaahirin daahir bicayni qayb waxaa ku jirta daahir gaara aan jarin ee daahir oo dhan jari karta qayb waxaa ku jirta daahir gaara aan jirin ee daahir oo dhan jari karta fa minha waxaa ka mid a maa qismi laa yaktasu aan gaar ku ahayn bidaahirin daahir bicaynihi daatadiisa wa huwa qismigaasu alkaafu wa xataa walwaaw waa saddexdaas saddexdaas xaraf isim daahir oo dhamay jireen damiirna ma jeri karaan xaalkoodu waa sidaas laakiin daahir ma kala jecla naxwu wardatan ubax ubaxaasoo ka dihaani maqaar gaduudan lamid ah kadihaani maqaar gaduudan lamida adihaan ah. waysin daahira wa zaydun zayd kala sadi libaaxu lamid yah waqad tadkhulu kaafti inay gasho waa la arkaa cala damiiri damiir fii daruurati shicr damiir ma jirtaan ogeyn kaaftu daruuratu shicr waa u jeri karta laakiin si kale maya waqad tadkhulu inay gashaa la arkaa hiya kaafti cala damiiri fii daruurati shicri sidaa shaacirkii uu yidhi khalla danabati shimaala kahaba wa uma aw caalinkahaa aw aqraba khalla wuxuu tilmaamayey ximaarulwaxshi ama dameer farow dameer dibadeed waa dameer hilibkiisa la cuno oo duurka ku nool ximaarulwaxshiyaa la yidhaah kaasuu tilmaamayey markaasuu yidhi khallaa ey taraka waa ka tegey addanabaat daalka waa la fadxina waana la godi karaa labadaba la sheeg godkaanaba horeeya hallaa wuu ka tegey addunaabaad makaanka magaciisa la yidhaha dunaabaad waa ismu mawdicin waa ismu mawdicin khallaa wuu ka tegey addunaabaati meesha magaceeda la yidhaha dunaabaad shimaalan waqooyi ayuu ka aaday kahaban waqooyigaasoo kahaban qariiban ku dhow meel ku dhow oo dhanka waqooyuhu ka maray arad ximaar wax ordayuu tilmaama meelaha uu marayo marka meesha magaceeda la haha dunaabaad waqooyiyuu ka maray waana ku dhowaa oo xolxolku ku dhuftay xata wuxuu yidhi khallaa waa ka tegey addunaabaad meesha dunaabaad la yidhaah shimaalan waqooyi ayuu ka aaday shimaalkaasoo kahaban qariiban ku dhow wa ummu aw calina fiican in la godo waummu awcalina waa bannaan tahay oo waxaa lagu cadfayaa dunaabaad laakiin godoo mubtada ka dhigo kahaa jaarmujuurkaasna khabar ka dhigo wa ummu awcaalin meesha kaloo magaceeda ummu awcaal la yidhaahdaana kahaa waa sidoo kale ayadana waa ku dhowaado waa ka tegey aw aqraba ama wax ku dhow daat alyamiini dhanka midigta uga dhow umu awcaalna midigtuu ku dhuftay dhanka midigu ka maray hayra anyankuba isagoon lexleexan ma uusan leexan khalla waa ka tegey addunaadaati meesha dunaadaad laydhaha shimaalan waqooyi waqooyigaasoo kahaban ku dhow wa ummu awcaalin ummu awcaalna kahaa waa sidoo kale hadda maxamshaadku waa kahaa damiirkaasuu jiray markaasuu yidhi aw aqraba aqrabada waxaad ku cabtaa haadaas aqraba waa jaranta aqraba aad leedahay waa ism ma laa yansarifa lisifati wa wasn اficli daatalyamiini dhanka midigta dhanka midigta ayuu ka aaday dheh daatalyamiini dhanka midigta hayra an yankuba asagoon leexan wey ma uusan leexan marka daat alyamiinna waa darfu zamaan algu waa nasbisanta waa naxwu xataa waa ka gudubnay hadda kaaftii waa aragnay ism daahir oo dhan ay jartaa xataa uu galay xataa malac ilfajri ism daahiray jartay oo ah malaci iyo wa qowlihim hadalka ay yidhaahdeen akaltu samakata malaydii ayaan cunay ama kalluunkii xataa rasiha maca almadxi waa cunay xataa rasihaa xataa madaxeedu waa cunay marka shay ajzale mar hadduu ka horeeyo qaybta ugu dambeeya jare sida ra'si hadda shayga ka horeeya oo samaga ah ajzaau leey ajzaau leey meesha ugu dambeydana waa madaxa juskii ugu dambeeya jirta xataa maطlac ilfajri shayga ka horeeya waa leylatun ajzaa ay leedahay asagii ma jirin laakiin shay la xiriiray jirta shay la xiriira oo ah maطlac اlfajri wowdi waa naxwi wallaahi allan ku dhaartay waraxmaaniyaan ku dhaartay waa qasamayadu wa minhaa xuruufta toddobada waxaa ka mid a saddex xaraf waa noo soo dhammaaday wa minhaa xuruufta toddobada waxaa ka mid a maa xaraf yaktasu gaar ku ah bilaahi lafduljalaalaha qaas ku ah iyo wa rabbi rabbi mudaafan xaale uu yahay rabbi mid loo idaafeeyey lilkacbati kacbada rabbi lkacba ow amase rabbi kacba loo idaafeeyey iyo rabbi iyo almutakalim loo idaafeeyey wa huwa xarafkaasu ataa waa tacda naxwu tallaahi allaan ku dhaartay ta rabbi lkacbati kacbada rabbigeydaan ku dhaartay ta rabbi khaaliqaygaan ku dhaartay saddexdaasay u badanta inay jirto ayadu waana qasam wax kale kuma timaado ayadu wa minhaa toddobadii xaraf waxaa ka mid ah maa xaraf yaktasu gaar ku ah bilaahi waa lafduljalaali iyo w rabi mudaafan xaalu yahay lafdigaasu mid loo idaafeeye lilkacba rabi اlkacba layidhi awliyaa mutakalim loo idaafeeyey oo la yidhi rabbi wa huwa xarafka saddexdaas qaaska ku ah ataa way tallaahi allan ku dhaartay ta rabi lkacba kacbada khaaliqa abuuraan ku dhaartay ta rabbi aniga khaaliqay abuuraan ku dhaartay wa nadara waxaa naadir noqday oo aad u yaraaday taraxmaani wa taxayaatika inay taadii jerto raxmaan iyo xayaato labadaas isim inay jirtaana waa aday naadir u waa se ah, taadii oo jarayda raxmaan ta raxmaani iyo taadii oo jarayda xayaata wa minhaa xuruuftii waxaa ka mid a ah hadda afar xarafa noo dhammaato saddex xarafa noo hadhatay wa minhaa xuruuftii waxaa ka mid a ah maa xaraf yakhtaasu gaar ku ah bizamaani oo zaman wax aan ahaynba aan jarinba zmn weliba zmnkaas waa inuusan mustaqbal ahayn ah, zmn mustaqbala waa inuusan ahayn ee ama zmn maadiya oo tegey waa inuu yahay ama zmn xaadir oo jooga waa inuu yahay wa huwa midka khaaska kuwa ah zmnka mundu iyo waa mud weeye naxw maa ra'aytu ninkii maanan arag mundu yowmiljumucati maalintii jumcada laga soo bilaabo ow amase mud yowmeyni laba maalin laba maalin laga soo bilaabo ma aanan arag laba maalin laga soo bilaabo ah. marka maxaa la diidaya zaman weliba mucayana la rabaa mid mubhama mundu xiinan ah, mundu xiinin ma dhihi kartid mundu xiinin lafdi iska mubhama lama ogola mubham lama ogola wa minhaa xuruuftii waxaa ka mid ah waxaba noo haray hal xarafaaba noo harayba waa ruba lixdii kale waa ka soo gudubna wa minhaa xuruuftii waxaa ka mida toddobada ahaa maa xaraf yakhtasu gaar ku ah binakiraati haaliban sida badan wa huwa xarafkaasu ruba weeye naxwo ruba rajulin nin la arkee rajulkoo fi daari daarta ku sugan waqad tadkulu inay gasho waa la arkaa hiya rubadii calaa damiirin damiir damiirkoo qaa'ibin maqan damiirkoo mulaasimin laasima lilifraadi keliyeelid iyo wa labayn wa tafsiiri fasirid bitamyiisin lagu fasiro tamyiiskoo baxdow gadaalkiisa ku sugan tamyiiskoo mudaabiqin daboola lilmacnaa macnaha wadaalika tusaalihi naxwu qowlihi waa shaacir qowlkiisaoo kale oo yidhi rubahu shaa badana fidyatan min jihati fidya xagga dhallinyarada damiir shuruud leh ayay jari kartaa horta haa'ib waa inuu yahay waana inuu laazimaa ifraad iyo tadkiir iyo tamyiiz ka dambeeyo oo xagga macnaha ka waafaqa lafdiga aan ka waafaqayn kaliya macnaha ka waafaqa damiirkaasaa lagu arka waqad tadkulu ruba inay gashaa la arka calaa damiirin haa'ibin damiir mukhaadab ma geli karto mutakalimna ma geli karto laakiin mid haa'iba ah. haa'ibkaa shuruudda u leey waxaa ka mid a haa'ibkao mulaazimin laazima lilifraadi keliyeelid iyo watadkiiri labayn iyo watafsiiri saddexdaas waa inuu isku darsadaa waa inuu mufrad yahay waa inuu mudakr yahay waana in lagu fasiraa tamyiiz ka dambeeyo macnaha waafaqa wa tafsiiri fasirid bitamyiizin lagu fasiro tamyiizkoo bacdahu gadaalkiisa ku sugan tamyiizkoo mudaabiqin waafaqa lilmacna wadaalika tusaalihi naxwu qowli waa shaacirka hadalkiisa oo uu yidhi rubahu fidyatan dacawtu ilaa ma yuuriu majda daa'iban faajaabu waa beytka sharxu idin dhiga rubahu shaab badana fidyatan min fidyatin xagga dhallinyarada dacawtu aan ugu yeedhay ilaa maa shay yuuriu dhaxalsiina almajda sharaf daa'iban si joogta ah u dhaxalsiina oo faajaabu iga yeele imisan la teliyey dhallinyaro oo haddana aan kula teliyey wax sharaf dhaxalsiina ayna iga yeele rubahu shaa badana fidyatan min jihati fidya rubahu damiirkaasay jirta waa mufrad waa mudakar tamyiisna waa lagu fasiray xagga macnaha ka waafaqa maxaa yeelay hal midaan la teliyey maahan wax badan aan la teliyey wey fidyata marka jamca laga dhigay tamyiiska fidyatan jamac wey ah, wuxuu ku yidhi rubahushaa badana mid dhalinyaro badana fidyatan mijeti fidya xagga dhalinyarada waa jamcu fata dacawta aan ugu yeeray ilaa maa shay yuuriu dhaxal siina almajda sharaf daa'iban si joogto ah oo daa'ima u dhaxal siina yuuriu ku tacaluji oo faajaabu iga yeelen badan waqad tuxdafu ruba ruba in la xadfaa la arkaa wa yabqa u baaqi noqdo camaluhu camalkeedu bacdal waaw rubada khasaais gaar ahay leeda ayadoo xadfan ayay camal fale ayadoo xadfan ayay camal fale khasaa'isteeday ka mid waqad tuxdafu in la xadfaa la arkaa ruba wa u baaqi noqdo camaluhaa bacdal waaw wow ka gadaal wow ka gadaal sidaas ayaa la arkaa ka qowli shaacir qowlkiis oo kale oo yidhi walaylin ka mawji baxri arkaa suduulahu calaya bianwaaci lhumuumi liyubtalii wuxuu yidhi walaylin wa ruba laylin habeen badana waa imrulqays leylkaasoo ka mawji lbaxri badda hirarkeeda oo kalea badda hirkeeda siduu u wen yahay oo hadduu qofku qofka waxa weyn ka sara maruusa waxba u arkaynin nuucaasoo kalea habeen mugdiyaalkiisa aad mooda hirkii bado kaa sara maray walayli wa ruba laylin habeen badana habeenko ka mawjil baxri badda hirarkeeda la mida habeenkaasoo arka intuu raarciyey arka intuu raarciyey badana iska dhe haka sifayn waa khabarkii rubada isim ka dambeeya mubtada marka ficilka arkaa jumladaasaa waxa weeyaan ah kabarkii mubtada khabarkii mubtadaha jumladaasa ah waxaa tira marka walayli wa ruba habeen badana habeenkoo ka mawjil baxra badda hirarkeeda lamid ah oo arqa raariciyey suduulahu daahiyadiisa waxa weeyaan mugdiyaalkii tirada badnaa ee daahiye laga dhigay daahiyadiisa calaya korkayga ku raariciyey bianwaaci اlhumuum maca anwaaci اlhumuum murugyaalka nuucyaalkoodu xaalo ay la jiraanna raariciyey ayadoo nuucyaal badanu murugahu la jiraan muxuu igu raarcinaa liyabtalii ey liyabtaliya nii inuu imtixaano bal inaan ku sabraa musiibada iyo inaan argagaxa waa i imtixaanahuy aasbiru cala ashadaa'id am ajzac waa u imtixaanahuy imtixaanu igu haya liyabtalii ay liyabtaliya nii inuu imtixaano daraaddeed macalshaahidku waa maxay laylin waa la jeray maxaa lagu jiray ruba maxduufa wowdaasaa naaib ka ah waawdaas waaw rubbaa laydhaha magaceeda wowdaas maxaa laydhaha magaceeda waaw ruba maahana iyadu inay wax jiraydo xuruufuljar waa soo dhammayna hal xaraf kuma dhimana kuma kana mid ma ahayn koob iyo labaatankii xarfuljar magaciisa laydhaha waaw ruba kuma jirin marka waxaa tidhaha waxaa jiraya ruba we wa bacda alfaaina waa la xadfaa kaiiran xadfan xadaf xadafkoo kaiiran fara badan haddee bacd alwaawi ayadaa ma uusan noo sheegin ee maxay ahayd ma kaiiray ahayd maya aarayba ahayd ah, agtaray ahayd saas darteeda waxaa fiicneed waxa weeye inuu sheego ah, oo yidhahdo akaru maa yuxdaf ama si kale u cabiro marka bacda waawin in la xadfaa waa akar bacda alfaaina waa kaiir waa kaiir tan horaa badan halkaan marka in sheega kaiirantuu ku sheega kaiirantuu ka qabana oo ku leeyay wa ama bacda alwaawi fa huwa aar halkaasu ka qabana wa bacda alfaai waxaa tiraa waqad tuxdafu ruba in la xadfaa la arkaa wayabqa camaluha camalkeedu uu baaqi noqdo bacda alfaai xadfan xadaf xadafkoo kaiiran fara badan wadaalika tusaalihii ka qowlihi waa imra'ulqays qalloocnaanta qofkeedii qofkaas hadalkiisii weeye oo uu yidhi fa miliki xubla qad daragtu wa murdicin alhaytua can di tamaa'ima muxwili dumar unbuu asagu ka hadla mar hadduu hadlo wuxuu yidhi familiki ciyaalsiiyuha asagu familiki uu yidhi familiki gabar yahay adoo kale badana hu yidhi famra'atin haweeney badana haweentaasoo milika adoo kala ka bedelo xubla mid uurle badana oo qad daragtu aan ku guureeyey ama aan ku soo dheelmaday iyo wa murdicin mid nuujinayda oo faalhaytuhaa aan ka mashquuliyey can sabiyin sakiir sabigoodii tamaa'ima makaraanna u saaxiiba ama qardhaasiyo dii tamaa'imkaasoo muxwilin sanad jir ah. fa miliki wuxuu yidhi famra'atin haweeney badana imra'adaasoo xubla waxaa tidha maya xublaadu waa bedel waa bedel qad daraqtu jumladuna waa khabar ilaa isimka ruba jerto isimkaas waa mubtade ogow isimka ay ruba jertaa waa mubtade khabaraa lagaaga rabaa fa miliki qaarna waxa han kabarka la iska xadfi kara fa miliki famra'atin haweeney badana haweentaasoo milika adoo kalaa ka bedelo xubla mid urle badana qad daraqtu aan ku soo dheelmaday ama aan ku soo guureeyey wa murdicin mid nuujinaydana badana oon ayadana ku soo guureeyey oo faalhaytua aan ka mashquuliyey can dii tamaa'ima can sabiyin saqiir saqiirkoo dii tamaa'ima makaraanno u saaxiiba waa jamcu tamiimatin waa xirsiyo ama makaraanno ama qardhaasyo waxa weeyaan carabtaa u xiri jirta bahal yara inta warqad yara laalaabaan wax ku qorqoraan asmaa jinni qofo waxbuu ku qorana ah, soomaalida laftooda is wax kuma qoraan ah, haddaad furto mid yaasiina ku qoran mid kun bisina ku qoran mid kun yahu a ku qoran yahu yahu yahu midba waxaa lagu qoraa isku wax kuma qorna isku wax kuma qorna marka carabtu waa yiqiineen waa ku qori jireen waana waxay dhihi jireen sixirka iyo sum sixirka iyo isha labadaasuu ka celina qardhaasyaa la yidhaha ama eh, xirsiyo ama makarano ah, ishu ma karaydo wey ah, ishu ma karaydo iyo sixirku marka wuxuu leeyahay cunug oo waxa weeyaan makaranna u saaxiibay ka laalaadaan muxwilin oo sana jira intaan ka mashquuliyey oo macnaha wuxuu leeyahy dumarka aad ayaan u qanciyaa uu leeyahay dumar waxaa la muxuu soo doortay xubla wa murdicin labadaas u doortay gabar uur leh iyo mid nuujinaydu waa labada ragga ugu neceb baa leeyahy dumarku waa labada xaalo ragga ugu neceb yihiin gabar uur leh nin danayn mayso soo ma jeedid mid hadda cunuga ka daba booyayo maanta odhan nuugayana waxa wey waa ku xigta wuxuu leeya kuwaasaan bacruurta seejiya anugu oon ka mashquuliya xaas ku malayna kuwii kale mm, uu leey saasuu leey fa miliki maxalushaahidku marka waa milikidaas ah, maxalushaahidku waa miliki oo fa miliki faadaas gadaalkeeda la xadfay ruba fa ruba imra'atin ay ahayd markaas milina waa sifo faruba imraatin ay aheed haweeney badanaa haweentoo milikaadoo kalaa xubla mid uurle badana qad daragtoan kusoo dheelmaday amaan kusoo guureeyey wa murdicin iyo mid nuujinayd oo faalhaytu aan ka mashquuliyey can dii tamaa'ima can sabiyin sabigoo dii tamaa'ima makaraanna u saaxiiba ama qardhaasya u saaxiiba ama xirsiyaal u saaxiib dii tamaa'imko muxwilin hal sano jira wa bada bal bacda bal wa bacda bal maxaad soo qadare waqad tuxdafu ruba waqad tuxdafu in la xadfaa la arkaa ruba oo wa yabqa uu baaqi noqdo camaluha camalkeedu bacda bal bal ka gadaal xadfan xadafkaas oo qaliilan yar marka agar iyo kaiir iyo aqal saddexdu saasay kala yihiin ah, saasay kala yihiin bacda bal xadfan xadaf xadafkaasoo qaliilan yar ka qowlihi waa shaacirkii qowlkiisii wafana geesinimo isku tilmaama bal mahmahin bal ruba mahmahin bahgooyo badana amase saxro lama degaan ah mahmahadaasoo qadactu aan gooyey bacda mahmahin bacda mahmahin bahgooyo amase saxaro kale ka gadaal bahgooyo waa kelmad soomaaliya laakiin bal kelmadaha cusub maxaan idhahnaa lama degaan lama degaan saas ma la yidhah dhulka aan wax ku nool la erag Ah, waxaan maqalnaa waxa weya lama degaan meel aho saasay ku baktiyeen kuwa oo oo tahriibay saxaro ahay waka saxaro saxaro lama degan saxaro saas wey saxaro yidhaahda meel oo wax ku nool la arag waayo kelmaddaas hadda adeegsada waa saxarahaas wey mahmahado waa dhul bahgooya bahgooya macnaha wax ku nool lama arko wey iyo cid aad biyo ka cabayso bal mahmahin bal ruba mahmahin bahgooyo badana amase saxro lama degaan ah mahmahadaasoo qadactu aan gooyey bacda mahmahin bacda mahmahin waxa weeyaan bahgooyo amase saxaro kale ka gadaal marka waa faanayah dhulkaas inuu jaruu sheegaya marka mahmatin bahmahintaas ayaa waxaa jirtay ruba maxduufa ruba maxduufa wabiduuni waxaad soo qadarataa waqad tuxdau la xadfa larkaa ruba wa yabqa u baaqi noqdo camaluha camalkeedu waqad tuxdau in la xadfa larkaa ruba ruba in la xadfo wayabqa camaluha camalkeedu u baaqi noqdo biduunihina saddexdii lasoo sheegay ka sokay biduunihina isagaa sharxu ku dhigay biduuni lwaawi walfaai wa saddexdii lasoo sheegay ka gadaa Ah, ka sokay dhe ka sokay ka sokay waqad tuxdafu ruba in la xadfaa la arkaa wayabqa camaluha camalkeeduu baaqi noqdo biduunihina biduuni اlmadkuuraat madkuuraaddii lasoo sheegay wowdi iyo faad iyo bal ahaa ka sokay xadfan soo qadaro xadaf xadafkoo aqala intii hore ka siiya xadfan xadaf xadafkaasoo aqala yaraan badan oo intii hore o dhan ka yar ka qowlii sida shaacirkii qowlkiisii oo kale oo uu rasmi daarin waqaftu fii dalalihi kidtu aqdi lxayaata min jalalihi wuxuu yidhi rasmi daarin ruba rasmi daarin daar aas-aaskeed badana rasmiga waxa weeyaan dhulka wixii ku dhegan wey wixii inta dhulka inta laqodaa la geliyey marka dhulka kama sareeyo hmm. rasmi daarin a la iska yidhi rasmi fiil waa jiranta rubo jirtay rasmi daarin ruba rasmi daarin daar aas-aaskeed badana waqaftu aan dul istaagay u weliba waa laga sifaynaa tan khabarkii waa noo soo socdaa jumladaanu khabar maaha rasmi daarin ruba rasmi daarin daar aas-aaskeed badana rasmigaasoo waqaftu aan istaagay fii dalaalihi baqiyatu xidaankiisa waxa weeye derbiga markuu burburo derbigu markuu burburo meelaha oo laga kharaabtay magaaladu ka duntay ama guryaha duqoobay markuu dhammaan burburo derbiga qadar yar oo ka haray oo soo jeedo dhulka ka koreeya baqiyat lxiidan waa carabigii ah, hadda maa maaha inaan terjamin ma terjamin ah, culmadii noo soo akriya saas dhihi jireen baqiyatu xiidan waa carabigii keliya maahan terjamo maxaa dhacay terjama loola-y hayayaa terjamo sheegaya soomaaligu bal inuu ciriiriya fiiri gurigi waa waa dumay ma garatay macnayna lama rabo kelmad magac iska leeyaha la rabaa meeshaan yo soomaaliya derbigi waa dumay qadar yaroo dhulka ka koreeya a ah, soo haray haraadi lama haraadi caan hadday haraam ba waa haraadi bi hadday haraam waa haraadi haraadigu waa magac guud ee derbigan burburay ee qadar taaka ama dhudhun la-egu ka taagan yahay miyaa magac leh haye yaa waxaya lama soomaali irid haye jabad jabad haddi waa xeradii baadiye <laughs> jabad jabadka jabadka waa miyiga maaragtay xoolaha marka meel loo oodo oo ay baaba'do xoogaagii ku haray burburkii ku haray haa jabadkii marka laakiin guriganow magaaladaana laga rabaa soomaaliya calaa kulli xaal bal idinku raas mar haddaad macnaha fahamto soomaaliya adugu raadso marka marka fiiri dalalka waa baqiyat اlxiidan carabiga <laughs> lagu tarjamay saasaa culamadu noogu soo akriyeen ka hor hmm. rasmi daarin ruba rasmi daarin daar asaaskeed badana rasmigaasoo waqaftu aan ku istaagay calaa dalalihi baqiyatu xiidaankiisa guryo laga qaxay oo wax tegi karaan la arag oo waa hore laga kala tegey aan anigu geesiyaan ahay wuxuu leeyahay derbiyada haraan ku istaagaan agga iiriya oo xagga fiiriya ilaa anuu ma cabsadee jidtu aan sigay uu yidhi aqdi inaan gooyo alxayaata nolosha min jalalihi min ajli daraadiis oo maxaa meesha waa meesha cadowgii looga qaxaya joogay mugta taas waxay keentay u inaan ku sigto noloshaa saas inaan kusoo afjaro oo meesha la iiga taqaluso kidtu waa qabarkii marka mubtadaha kidtu oo aan ku sigtay aqdi inaan gooyoon jaro alxayaata nolosha min jalalihi min jalalihi marka waxaad dhigi kartaa min ajlihi waxaad kaloo dhigi kartaa min jalalihi arinka aan sameeyey weynankiisa daraaddeed arinta ah, aan sameeyey weynanka ay weyn tahay macnaha khuduurada iyo khatarta meeshaas ka jirta maahan meel iska daa derbi lagu istaagay xataa dhulka caadigaan la istaagi karin meel laga kala qaxay wey magaaladii waa tan baaba'day ah, qofka waxa wey marba haddii ishu qabato khalaas liifaa saaran soo ma jeedin meeshaasaan wuxu le anugu iska daa dadka gurguuranaye derbidan ku istaaga hawye oon haw ihahde waa anige Ah, maad idili kartaan ah, ninkaasaan aho leeya maxalushaahidka laga rabaa rasmidaas wey hadda fiiri wow wow fa bal midna lama arko waana la jeray ruba maxduufaa jaraysa w ruba maxduufaa ayaa jaraysa wa tuzaadu ma ma ayaa la siyaadiyaa zaydan siyaado siyaadadaasoo kafiiran fara badan wa tuzaadu ma ma ayaa la siyaadiyaa zaydan siyaado siyaadadoo kaiiran fara badan bacda min iyo wacan iyo walba saddexdan xaraf oo xurufuljarka ka mid ah waxaa ka gadaal marta ma maadaas waa zaaido falaa takufuhunna saddexda xaraf kama kaafi karto can camaliljari camalkii jarka saddexdaas xaraf min can ba saddexdaas xaraf saddexdaas xaraf gadaalkooda ma lagu daraa waxaa la leeyahay bima ama nima aa la leeyahy ma zaaidaha lagu daraa nima ama bima aa la leeyahy marka lagu siyaadiyo falaa takufuhuna kama kaafi karto kama reebi karto maadu can camal jari camalkii jarka waa ka boodaya markaas waxa ka dambeeya jaraya maada intay ka gudbaan ay waxa ka dambeeya jaraya naxw waa kanaa min maa khadiaatihim fiiri gafafyaalkooda dartiisa hadda khadiaati waa la jeray yaa jeray minta maadina waa la xidhiirtaa mintii waxba camalfal uma diidi marka tawkiid ama sila la iska leeyay qur-aanka carabigana zaa'idaa la yidhaha wa amaa qaliilin hadda qaliilin yaa jiray anta can aa jirtay maadaan waa waxa weyaan camalkii waa ka kaafi weyd markay carab ku jirto zaaid ala qur'aankana sila ama tawkiid fabimaa naqdihim burintii ay buriyeen sababteeda fabimaa naqdihim fiiri naqdi yaa jiray bacda maada la socota marka camalkii way u diidi weyd way camal fash way camal fash wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam wslى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed